وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط السادس عشر من أشhرطة kitاaب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شhريطkan kaduna wuxuu ka bilaabmayaa xadiidka laba boqol iyo toddoba baabka تaxريم الظلم والأمر برد المظالم oo dhexdiisa aanan shariidka hore uu ku dhammaaday qala raximah اllahu taعaalى وعn abi muسى radي allahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayh walih waslم in allaha layumli lلظaalim yumli yani yumhil wuu sugaa alla subxaanaه wa taعala waa u seeta dheereeya kay soomaalida tidhaaha weeyaane yani ciqaabta kuma soo dedejiyo oo dib buu uga dhigaa xaliim weeyaane faidaa akhadahu markuu qabtana lam yuflithu ma fakiyo ma sii daayo markaasuu dhulka dhigayaa kolka uu qabto kolkaasuuna kama dambaystii alla uu ciqaabaya ثuma qarأa markaasuu aqriyay rasuulku salى الlه عalيه wsلم daliil ahaan buu u aqriyey qowlahu tacaalى وkذلika أخdu رabika إida أخda الqرى wahiya ظاalمة ina أخdahu أliim shadيid aayaddaasuu aqriyey wakadalika sidaasoo kale weeyaan yani aayado uu soo waday soo wada si ummado loo halaagayay ka soo warramayay akhdu rabbika rabbiga qabashadiisu idaa akhada alquraa markuu reeraha uu qabto wahiya daalimatun qaryooyinkaasuna kuwa dulmi sameeyey ay yihiin dulmi iyo fisqi iyo fujuur iyo macsiya uu sameeyey marka ay yihiin iyagoo sidaas uu qabto sidaa kuwaas uu qabtoo kale uu qabtaa ina akhdahu qabashadiisu aliimun kii xanuun kulul weeyaan shadiidun oo daran kaasuu aqlay marka xadiidkuna waa mutafaq calayh xadiidku marka wuxuu sheegayaa qofka daalimkaa ah inaan lagu kadsamin haddii aan aragno isaga oo dulmigiisa alla subxaanahu wa tacaala muddo dheer uu ku dhowrayo ku fiirinayo aanu qabanaynin oo laga yaabo inuu nicmo iyo khayraad iska haysto caafimaad iyo ubad iyo muxuu ahaay nicmo iyo maal iyo u haysto inuu waqti la sugayo baa alla jira oo waqtigaasunbuu markaa waqtiisi baan weli la gaarin mooyaane inuu qaalimkanu baxsanayo waa inaan loo qaadanin oo la tamadidinin oo la dhihin hebel buu kaasoo balfeeriya ninkaas waxaas waa ibn xalle katoomin weliba waxaa kaloo aayaddanu ay faa'iideynaysaa iyo aayado kale oo lamidaba oo kitaabkan iyo kutubaha kale axaadiida aan ku marayno rasuulku sal lla alay slam aayada qur-aan uu soo deliishanayo in aayadaha qur-aanka ah markii daliil ahaan loo soo qaadanayo ama ta'liif ama risaalad ama khudba ama wacdi kolkii sidaa loo soo qaadanayo ama mahmah ahaan loo soo qabsanayo inaan waxba lala imaanaynin isticaadana lala imaanaynin ilaan ma aanu dhihin uma qara'a acuudu billahi min ashayطaan arajiim ma aanu dhihin marka sida ay sameeyaan khutabada qaarkooda ay sameeyaan marka aada qur-aankaa soo gaaraan iyo bismi acuudu billahi min الshayطaan الrajiim ay yidhaahaan iyo qaarkooda iyaga yidhaahaan bacd acuudu billahi min الshayطaan الrajiim iyo kuwaasoo kale waaba ku qoslaa jalaaludiin الsuyuuطi raximah اllahu taعaalى risaalo uu mas'aladaa ka alifay oo ku magacaabay alqadaada fi taxdiidi mowdic الاsticaada marka aayadda toos baa la isaga gelaya intii qطacdii uu rabo qofku inuu ka soo qaato un baa toos la isaga gelaya متفق عليه وعن معاad رضي الله عنه qال بعثnيi رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allah i diray ymن ii diray faqاala markaasu wuxuu yidhi إنaka تأتيi qوما min أهلi الكitاab adigu waxaad u tegi doontaa niman ahlu kitaab ah yahuud iyo nasaariya ah fadcuhum ugu yeedh habka muxuu qofka daaciyihii dacwadiisa uu uu nidaaminayo ayuu uga hadlayaayo alأhm faاlأhm inuu dadka ugu yeedho fadcuuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu اllah ugu yeedh qirid ay qiraan inaanu jirin kulla caabudo oo alla aan ahayn aniguna rasuulka aan ahay taa horta hore ugu yeedh kaa ha noqdo waxaad ugu yeedhaa iyagoo muxu aan risaaladiiba rumaysnayn aadaabteedii iyo axkaamteedii iyo waajibaadkeedii soom iyo salaad iyo waxaas iyo in looga warramaa waa caqli daro iyo cilmi daro fainhum aطaacuu lidalika sidaa hadday yeelaana kugu soo raacaan oo ay diinta soo galaan faaclimhum ogeysi ana allaha qad iftarada calayhim alla inuu ku waajibsaday hamsa salawaatin fii kulli yowmin waleyla habeen iyo habeenkiiyo maalintii walbaba shan salaadood inuu ku waajibiyey u sheeg intayna weli diinta soo gelin looma sheegayo fainhum aطaacuu lidalika hadday kaa kugu aطeecaanna faaclimuu ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim uga waran alle inuu ku waajibiyey sadaqad oo zako weeyaane laga qaadayo dadkooda maalqabeenka ah maalqabeennimadu intay ku xasilaysana ee muxuu ahaay axaadiida nisaabka zakada iyo ka hadlaysa ayuu ku xadiday rasuulku sal alay slam faturaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda saboolkaa dib loogu celinayo uga waran ee mida anagu qaadanayna aan ahayn nafaqada loo qaban marka fuqaradaa la sheegaya fuqaraa'ihim la leeyahay ma fuqaraa'u hada اlbeled ba oo beledkaa fuqaradiisa loo qaybinayaayo ma bannaana in sakada la qaado oo meel kale lagu qaybiyo meel kale la geeyo mise waa fuqaraaء اlmuslimiin buu ka wadaayo sakadii meeshii laga guray uun in dadkeeda fuqarada loo qabiyo waxba waajib meah meeshii la doonay muslimiinta ah baa lagu qaybin karaa marka labadaasba siyoodba waa loo kala fahmay marka arrintaas mas'ale khilaafiya ah weeyaan zakada gobolkii laga guray gobol aan ahayn loogama qaadi karadaas faإyaaka wakara fainhum aطaacuu lidalika hadday kaa taasna kuusoo raacaanna faإyaaka wakaraa'ima amwaalihim kala ilaali adiga iyo xoolahooda kooda waa wanaagsan kolkaad sakadaa ka gurayso inaad xoolahooda ka ugu fiicfiican neefka irmaan iyo neefka dhaysan iyo neefka hilibka iyo qoodha iyo waxyaalaha inaad ka xulato ood kuwa ka soo qaqabsato iska ilaali marka midda xunxuna ugu liidatana lagama qaadayo midda xunna lagama dhexdhexaad ba laga qaadaya siduu cumar radia allahu canhu uu dadkuu sakada u dirayo ugu xadidi jiray neefka caatada ah iyo ka jiran iyo ka cadhada lah iyo ka middaa muxuu ahaay candhadala iyo kan da-da ah iyo kuwaasna lagama qaadayo xaraha yaryar iyo baraarkii kuwa lagama qaadayo kuwa fiicfiicana kuwa aan sheegnayana lagama qaadayo dhexdhexaad baa laga qaadaya wattaqi iska ilaaliyo iska jir dacwat almadluum qof la dulmiye habaarki qof aad dulmiday inuu ku habaaro iska ilaaliyo anisu isaga ilaalinayan waxaa wey afka ileen ma qabanayo intuu dulmiyey waxa weeye inaanu dulmiyin qofna ha dulmiyin iyaanu ku habaarin taasay ka dhigan tahay fainahu xaalku wuxuu yahy laysa baynaha wa bayna allahi xijaab iyadii alle xijaab uma dhexeeyo toos bay alle ugu tegaysaa allana waa aqbalayaay ooba ugu dhaaranaya inuu gacan siinaye qofna ha isku dulmiyen marka muttafaqun calayh marka nebigu salى الlahu عalيه wali waslm wuxuu mucaad sidaa u leeyahay dadka madaxda ah ee maal ama soo guraaya ama xaakimiin ah ama qudaad ah waxay halis u yihiin inay wax dulmihi uu ka dhaco leanna dadka kale way ka sarreeyaanoo awooddooda way ka weyn tahay xadiidkanuna wuxuu kusoo imaan doonaa alf وسبعة سبعين lmbarka abuu ku imaan doonaa وعن أبي حمaيد عبدالرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجuلا من بني الأزد يuqاaل لh بن اللتبية wuxuu eh, ala sadaqaat cala sadaqa wuxuu u shaqaaleeyo oo shaqada caamil uu uga dhigay eh, zakada inuu soo ururiyo nin qabiilada asdi la dhihi jiray ka dhashay oo la dhihi jiray ibnulutbiya ama ibnulutbiya miday noqotoba oo weliba wuxuu kasii ahaa qabiila qabiilad bani lutbi la yidhahdo asdiga ka mid a ayuu ka mid ahaa ninkan cabdullahi baa la dhihi jiray cabdullahi ibn lutbiya ama ibn lutbiya ninkaasu marka u xil saaray inuu zakada qabiilo mucayana ka soo guro falamaa qadima markuu yimid yuqaale wuxuu yidhi hada lakum wahada uhdiya ilaya intaa idinkaa iska leh oo waa zaka intan anaa hadiya la ii siiyey o anaa iska leh saas uu kala qaybiyey faqaama rasuulu llahi salى اllahu عalيyh wali wslam calى lmimbar mimbarkuu isku taagay nebigu salى اllahu عalيyh wali wasalam oo waa ka khudbeeyey arrintaa faxamida allaha waathnaa calayh alluu ku xamdiyey oo uu ammaanay oo khudbadii uu sidaa ku bilowday uma qaala markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed faإnii astacmilu الrajula minkum waxaan u shaqaalaynaya oo shaqo ugu dhiibayaa nin oo idinka mida idinka muslimiinta ah calى alcamali shaqo ayaan u dhiibayaa oo mima wallaani illaahu wuxuu alla ii dhiibay ah wuxuu alla ii muxuu ahay shaqooyinkii alle uu ii dhiibay qaar ka mid a baa nin idinkaydin ka mida aan u dhiibayaa fayaأtii markaasuu imanayaa fayaquulu markaasuu dhahayaa hada lakum wahada hadiyatun uhdiyat ilaya kaana idinkaale kana anaa hadiya la ii siiyey buu saa dhahayaa afalaa jalasa fii bayti abiihi aw ummihi xataa taatiyahu hadiyatuhu in kaana saadiqan oo muxuu isaga fadhiisan waa isaga fadhihi waay guriga aabbihi ama guriga hooyadii ha u timaado bal hadiyadaa uu sheegayo hadduu run sheegayo muxuu isaga joog waayo marka hadiya ma aha buu ka wadaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam xataa ismu hadiya haddii lagu sheegay shaqadaa daraaddeed baa loo siiyey marka wax alla wixii shaqadaa laga siiyaba ee uu ka helaba shaqadii loo diray wax alla wixii ka soo galaba waa inuu keeno ayay ahayd marka kolkaas wixii loo gartay laga siiyo tashjiic ahaan iyo ama baahi uu qabiyo loo siiyo ha qaato laakiin ma aha inuu isagu yidhah waxa kada hadyaa la iisiiyey sidaa daraaddeed buuba xadiid kale uu ahaa hadaaya alcumaali guluul dadka muxuu aha shaqaala yani dadka madaxda hadyadinka la siinaya khiyaano iyo booli iyo xaraam weeyaan wallaahi laa yaakudu axadu minkum shay-an bigayri xaqihi nin idinka idinka midihi shay oo xoolaa ku qaadan maayo xaq la-aantiisa xaqdarro ku qaadan maayo sida ninkan oo kale iyo ilaa haddii uu ku qaatase laqiya allaha tacaala alluu la kulmaa yaxmiluhu isagoo sida yowma alqiyaama maalinta qiyama isagoo tunka ku siduu la imaanayaa falaa acrifanna yaanan aqoonsanin axaddan minkum qof idinka idinka mid ahoo laqiya allaha alla la kulmay yaxmilu baciiran lahu rugaa isaga oo sida aw neef geelaho ololayo hoodahaya aw baqaratan ama neef lo ah sida oo tunka ku sida lahaa quwaarun oo celeh oo ciyaysa aw shaatan ama wanay sida neef ariya sida taycir oo iyaduna ciyaysa ee xoolaha codkooda ayaa magacyo kale lahoo geela codkiisa ruqaa baa la yidhaahaa lo-da codkeedana waxaa la yidhaha quwaar ariga cidiisana yucaar baa la yidhaahaa ama huqaa ayaa la yidhaha marka faacil markuu leeya yani tasixu weeye kulligood waa wada sawd laakiin magacyadaasu kala leeyahay uma rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaaday xataa ru'ya ilaa laga arkay bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilood cadaankooda laga arkay faqaala markaasuu wuxuu yidhi allahuma hal ballagtu allow ma gaarsii allow saddex goor ku celceliyey marka nebigu sala allahu alayhi waali wasalam ninka ninkaas kolkuu shaqadii ka soo noqday ee uu ku tuhmay wax dulmi ah ayuu isaga iyo dadkii kaleba u digay oo dulmiga uga digay oo u sheegay qofkii wax maal a ah dulmi ku qaada sida uu qiyaamaha ula imaanayay isagoo sida mucaadna radia allahu canhu markii uu dirayey ayuu isagana u sheegay oo uga digay dulmiga uga digay nabigana sal lla alay slm caadadiisa ahaydoo markuu arko qof wax bi'iyey ma aanu qofkaas ma aanu dhaleecin jirin gaar ahaan eh si guud buu u hadli jiray oo arrintaasuu ka hadli jiray xadiidkana waa mutafaq calayh wa can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اlه alay slam qaal man kanat cindahu madlamaة liakhiihi markay qofkay agtiisa tahay madlamad madlimo wixii la iska dulmay baa la yidhaha wax dulmi oo dulmi uu ku qaaday oo walaalkii uu leeyahay oo min cirdihi xagga sharaftiisa ku saabsan ow min shay-in ama wax kale ah xoole iyo waxay noqotaba falyataxallalhu minhu ha ka xalaashado alyowma yacni fi dunya maanta maantada u hadlaayay ma aha an inta addunya la jooga u ka wada maanta ha ka xalaashado maanta u suuroobi karaysaaye qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirham inta aanu jiri doonin horteed dirham iyo diinaarson maal mar ayna jirin nin baa jiro oo maal la kala qaadanaya oo aanu jirin oo wixii la kala dulmiye maal loo kala qaadanayoe maanta xoolo lagu kala qaadan karayaa ha isaga ka xalaashado ha isaga celiyo see markaa madaalimta loo kala qaadanayo haddaan xoolo layska aqbalayna maanta amayna jirayninbaba waa qiyaamaha maalintaasune waxa weeye in kaana lahu camalun saalix hadduu camal saalixa leeyahay ukhida minhu waa laga qaadaya biqadri madlamati intii u dulmiyey wax in u dhiganta looga qaadaya oo laga siinaya qofka kale wa in lam yakun lahu xasanatan haddaanu xasanaba lahayn ama ay dhammaadaan xasanaadkiisii ee inta aanay xuquuqdii saarayd oo dhan aanay dhammaanin ukhida min sayi'aati saaxibihi saaxiibkiisa yani qofka u dulmiyey baa laga wadaay dembiyaalkiisii baa laga qaadayaa fa xumila calayhi waa la dul saarayaa marka qof aan horta horena xasano aan lahayn oo dembiila ahaa dembigiisina dembi kale loogu kor daray qaalaas yani wuxuu noqonaya mid halaagsamay rawaahu albukhaariy وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رadي الله عnهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal almuslimu man salima almuslimuuna bilisaanihi wayadihi muslimku xaqiiqigiihi waxa weeyaan qofka muslimiintu ka nabadgaleen carabkiisa gacantiisaba qofka muslimiinta ka badbaadaan ee af iyo adintoona aan dhibaato ugu geysanin qofkaasaa muslim run ah ka tukada ee soome ee kaas ah ma aanu dhihin marka waalmuhaajiru qofka hijroodayna man hajara maa naha allahu canhu oo qofka ka hijrooda yani ka fogaada wuxuu alle ka nahayey rawahu muslim ama haddii untu beled gaalaad ka yimaado beledka islaamka uu soo aado laakiin wixii gaaladu ay samaynayeena beledkii gaalada uu ku soo arkayayo wixii oo dhan uu samaynayo oo muxuu ahaa sigaarka cabayo khamrada cabayo jaadka qayilayo naagaha ku labanayo waxyaalahaas ah laakiin haddana uu leeyahay waxaan ka soo cararay dhulkii gaaladan ka soo cararay kaasuu muhaajir ku marmo وعنه رضي الله عنه قال كان على ثqل النبي صلى الله عليه وآله وسلم waxaa u qaybsanaay oo u xil saaraa nebiga salى الlahu عalيهi waali wsلم xashashkiisa haql waxaa la yidhaha qofka wixii raacsan ee dadkiisa iyo dunyadiisa iyo alaabtiisiya baa la yidhaha marka isagoo غazwi lagu jira baa nebiga salى الlahu عalيه waali wsلم alaabtiisii iyo khidmadiisa uu u qaybsanaa nin rajulu yuqaalu lahu kirkira nin magaciisa kirkira la dhihi jiray oo khaadim u ahaayoo nebiga sal lla alay slm loo soo hadiyeeyey ayaa u qaybsanaa famaata waa dhintay ninkii dagaalkii yani wuxuu ku dhintay waadi lqura oo bacda khaybarkii ahaa ah faqaala rasuulu llahi sala اllau alay waslm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi huwa fi nnaar naartuu ku jira ahlu naar weeyaan oo dadkii u ohambaliyayo isaga oo furaya awrkii nabiga sal sl rifka ka dejinaya yaa fallaar duulaysa ay ku dhacday markaasuu ku dhintay markaasa dadku uhambaliyaen oo yidhi ayaan badanaa shahiid weeyaan markaasuu yihi maya shahiid meaha ahlu naar weeyo naartu hadda ku holcaya fadahabuu waa tageen yanduruuna ilayhi inay fiiriyaan wuxuu ku mutay saabkuu ku mutay fawajaduu waxay heleen cabaa'atan buste nooc dharka ka mida weeyaan oo iska liito oo reebaadihii qaadan jireene qad qallahaa uu qarsaday oo khiyaamay oo qaniimadii oon la qaydin uu ka qaatay rawaahu albukhaari ninka bal marka wuxuu ku jiray jihaad buu ku jiray rasuulku sala اllau alay slm yuu la socday taxta raa'yti rasuuli llahi sal ly slam buu ku jihaadayey oo rasuulku u khidmeynayey wuxuu qaatayna muxuu ahaa mare liidata hal mare oo iska liidataba ahayd wax fiican aan ahayn kiibaa marka e, camalkiisaas ka rajaxnaatay oo naarta uu ku galay walciyaadu billah leanna xuquuqda ku saabsan iyadaas ha liidatay intaa muslimiinta ahee meeshaa joogta oo dhan baa qof waliba xaq ku lahaa markaas sidaasay dembigiisu way u weynaada rawaha albukhaariy wa can abi bakrata nufayc bn alxaaris radia allahu canhu can الnabiy sal l slm qaal إna الزmاna qad istadaara ka hayأtihi ywma khلqa اllahu الsamaawaati والأrض waa khudbadii uu jeediyey nebigu salى الlahu عalيhi wali waslm caama xajaة الwadاع ywma الnaxr uu jeediyey jamaraadka agtooda uu ka jeediyey weeyaan zamankii waa isa soo wareejiyey oo wuxuu ku soo noqday xaaladii uu ahaa maalintii cirkiya dhulkaba alla uu abuuray wuxuu sidaa u leeyahay waxaa jirayay nidaam ay carabtu ku magacaabi jireen nidaamu nasii'a oo alla ninkuu yidhi inama nasiiu ziyaadaة fi اlkufr nasii'adaasuna marka waxay bilaha ashhurulxurumta iyay riixi jireen oo marka iyaga oo dagaalla ku jira ama dagaalla dagaalayso awqaaminaya iyo bil ashhurulxurumkii ay soo gasho gaar ahaan bisha muxaram ayay dib u riixi jireen oo waxay dhihi jireen tanu muxaram ma ahe eh, muxaram dib baan u dhigno safar baan soo horraysiinay marka muxaram halkay ka ahayd bisha koowaad bisha labaad bay noqotay sanad dambe haddana tii oo kale hadday timaado dib bay u dhigi jireenoo rabiici bay soo hormari jir sidaasay ugu wadeen ugu wadeen ugu wadeen ayaa sanadkii uu xajiyey rasuulku sal lla alay slm xajatulwadaac yaa waxay ku soo hagaagtay iyadoo bil waliba meesheedii ay ku noqotay marka saasuu u leeyahay zamankii waa isu soo wareejiyo waa soo wareego oo wuxuu ku soo noqday sidii uu ahaa maalinka tijabkee dhulka uu alla abuuray asanatu tnaa cashara shahran sanadu waa labiyo toban bilood minhaa arbacatun xurum afar ashhur xurum la yidhaha dagaalka caagan baa ka mid a halaaثun mutawaaliyaatun saddex isku xigta oo a dulqacda midanaan hadda ku jiro wa dulxija wاlmuxaram saddexdaas iyo waa isku xigaan midna waa fardi oo waa gaarkiisa oo waxaa weeyaan rajabu mudar mudar rajabta marka mudar waxaa lagu nisbaynaya mudarkaas qabiila weeyaane iyaga aada u xurmayn jirin aad buu u xurmayn jireen shahrullahi alasam ayay ku magacaabi jireenoo qacqacatu silax lama maqli jirin alladii bayna jumaada wa shacbaan markaasuu sii cadaynaya wuxuu leeyahy midda u dhaxaysa jumaada alaakhira iyo shacbaan u dhaxaysa laba middaas weeyaan ayu shaaharin haadaa waa bishee bishanu dadkiibu la hadlaaya qaaluu qulnaa waxaan nidhi allahu warasuulu aclam aliya rasuulkiisaa garan way yaqaaneen iyagu marka bisha eh, sidii la dhihi jiray eh waxay saa u leeyihiin oo bishaasu dilxijo inay tahay way garanayeene laakiin waqti waxyi baa la joogay kolkaa in waxyi intuu ku soo degay rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam magaceedii laga bedelay oo magacaas ay iyagu awal hore u yaqaaneen magac iska caadiya uu ahaayo magac sharciga ay yeelatay in kale bayna kala garanayn markaas eh, alle rasuulkiisaa garan bay yidhahdeen fasakata waa amuse xataa danana annahu sayusamiihi bigayri ismih wuu aamuse cabaar buu aamusnaa ilaa aan uga malaynay inuu magaciisa magacaanahay ku sheegayo qaala markaasuu yihi alaysa da lxija miyaanu dilxija ahayn qulnaa bala haa baan idhi waa yahay qaala faayu beladin haada waa beledkee beledkan kaduna qulna allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisa kan isna waa sidii oo kale sababka u yidhaahan fasakata waa aamusay xataa danana annahu sayusamiihi bغayri ismih qaala markaasuu yihi alaysa albalda miyayna beledkii ahayn yani beledkii ma ka ahay xaramta aanu ahayn qulnaa balaa haa waa yahay qaala faayu yowmin haada waa maalintee maalintan tadu qulna allahu warasuuluhu aclam fasakata isna waa aamusay xataa danana annahu sayusamiihi bغayri ismih qaala alaysa ywma الnaxr soo maalinta xoolo qalka maa iid weyntii soo ma aha qulnaa bala haayo waa yahay qaal marka saddexdaas su aalood buu wuxuu uga dan lahaa hadduu sheegaya marka qaala markaasu wuxuu uhi faina dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinna wa acraadakum iyo sharaftiinuba calaykum xaraam xaraam bay idinka yihiin oo qaarkiin qaarka kale inay ku xadgudbaan xaraam bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada maalintiinantada yowma naxriga ah xurmada ay leedahay oo kale fii baladikum haada oo beledkiina kada la joogo maka ee xaramka ah fii shahrikum haada oo bishiina kada shuruxurunta ka mida la joogo siday eh, muxuu ahaay maalinta iyo beledka iyo bisha xurmadoodu u weyn tahay ee in meel lagaga dhacaayo aynu u bannaanayn sidaas kale dhiiggiina iyo maalkiin iyo sharaftiinu idinka yihiin wasatalqawna rabbakum rabbigiin waad la kulmi doontaan فysأlكm عan أعmaaلكم camaladiinu idin weydiin doona alاa flaa تrjicuu baعdii كufaarا yadribu bacضكm riqaaba bacض war hooy ha noqonina aniga dabaday markaad iga tago idinka geeriyoodo gaala qaarkood qaarka kale qoorta ku dhufanayaan islaynayaan ha noqonin ayb marka yani gaalnimo weeyaan dagaalanka dadka muslimiinta ay dagaalamaan sida xadiidka ibn mascuud ba uu ku nebigu sal ly slm qitaalu muslimi sibaab اlmuslimi fasuuq waqitaalu kufri lakin kufrigaas waa kufriga asqarka ahaa alaa liyuballigi shaahidu اlgaa'ib ka joogaayo ha gaarhsiiyo ka muqan hadalka ayagaa isgaarhsiiya intiina ni maqlaysaa intii kale ni maqlayna gaarhsiiya intiina hadda noolay dadka kale ee dhalan doona iyo gaarhsiiya falacalla bacda man yabluguhu waxaaba suurowda in qaarka uu gaari doono hadalka igankada oo idinku aada u sheegi doontaan qaarkood an yakuuna inuu ahaado awcaa lahu yacni axfada lahu afham ka uga faham badan min bacdi man samicahu inta iga maqashay qaarkood dadka aad gaadhsiinaysaan qaarkood inay u fahmaayaan sidaad idinku u fahmaysaan si ka fiican oo ugu bawcan alfalayaan ba iska suurowdee gaadhsiiya cilmiga idinkuna uma qaala markaasu wuxuu ihi alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu war ma soo gaarsiiyey waydin maydin soo gaarsiiyey qulnaa nacam haa baan nidhi qaala markaasu wuxuu yidhi allaahumma shhad allahuma akrahu inaan gaarhsiiyey mariga ku allahuma shhad u lahaa fartusaa dhahay allahuma shhad shhad kalku leeyahay iyaguna hoos ugu soo fooranayay allahuma markuu leeyahayna fartu kor aad siinayay marka wuxuu ku ishaaray markaa korka uu aadsiinayo alla inuu kor jiro ayb markaas dulmigii buu sidaa uga digay nebigu salى الlaه alay slm oo xurumaadka muslimiinta ayuu sidaa u weynaysiiyey وعan abi umama iyaas bni ثaclabة alxariثi radي allahu canhu ma aha abu umama albahili magaciisa kaasu wuxuu ahaa suday bn cajlan ba waa soo maray radي allahu canhu ana rasuula اllahi sl ly slm qaala man iqtataca qofka goosta xaqa mri'in muslimin qof muslim ah xaqiisa qofka goosta biyamiinihi dhaartiisa ku goosta intuu dhaar beena ku dhaartay loogu xukumo sidaa ku qaata faqad awjaba allahu lahu lnaara wa xarama calayhi aljanna alla naar buu u waajibiyey jannana waa ka xaraameeyey qofkii marka hati beenaali iyo laaluush uu qadimiy ku goosanaysa isaguna sidoo kale weeya faqaala rajulu markaasuu nin wuxuu yidhi wain kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah xataa hadduu wax yar yahayna yaa rasuula allah qaala wain qadiiba min araag yani wain kaana qadiiba min araag ha ahaado laan cadayaba ha ahaado irbad ha ahaado ama dunyar ha ahaado ama dacas ha ahaado ama ha ahaado caday ha ahaado wax kastaba ha ahaado ha yaraadaan ha weynaaday qofka muslimkaa xaqiisa qofkii xaqdarra ku qaata saasuu leeyahay rawaxu muslim wuxuuna ku soo celin doonaa raqم أف وسبعمية وثلاثة عشر وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من اsتacmalnaaه miنكم عalى cمل qofkaan u shaqaalayno idinka idinka mida shaqo oo shaqo aan u dhiibno fakatamanaa oo naga qarsada mikhyaطan irbad famaa fowqahu iyo wax ka sareeya irbad al wax ka weyn kaana guluulan ya'tii bihi yowma alqiyaama wuxuu ahaanayaa khiyaana maaluu khiyaano ku qaatay oo qiyaamaha isagoo sida uu la imaan doono oo dadku alla yidhi waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama yuu gelaya irbad faqaama ilayhi waxaa isu taaga u kacay rajulu aswadu min alansaar nin madoobo ansaareed baa kacay kaanii anduru ilayhi waxaad i moodaa hadda inaan arkaayo sidan xaaladiisa ay igu sii caddahay faqaala markaasuu yaa rasuul allah iqbal canii camalka iga qabso shaqadaadii adii dhiibtay qaala wamaa laka maxaa kugu dhacay qaala samictuka taquulu kada wakada ado saga saale baan ku maqlay qofkii marka naftaydana kuma kalsoonaya naftayda baan iigu sheekaysaa iska suurowdo oo muxuu ahaa marka ma rabo shaqadii aad ii dhiibtay istiqaala ka qadimaya iga qabo qaala markaasu wuxuu uhi nebigu salى اllahu alيyه wali wasalam wa ana aquulu اlآan haddaa baan dhahayoon ku celinayo man istacmalnaahu calىa camalin falyaji' biqaliilihi wa kahiirihi qofkaan shaqo u dhiibno wixiisa yar iyo wixiisa badanba ha keeno wixii meesha iyada uu ka soo helo hanoo keeno dhammaantii famaa uutiya minhu wixii laga siiyo adduunka madaxdiisa marka kolka ay ka siiyaan ee u gartaane ama abaalguda ay uga dhigaan ama muxuaa uga dhigaan inuu baahi qabay iyo ay ogaadaan akada ha qaato wamaa nuhiya canhu wixii laga reebana intaa ka keentoonaado muttafaqun caleyh marka saas u kala xadeeyey nebigu sala allau aleyh wasalam qofkii meel loo diro ee ka soo guraya tabarucaad ama zakawaad ama waxyaale ka soo guraaya waa inuu keeno wax alla wixii soo gala oo dhan waa inuu keeno kolkuu madaxdiisa u keeno kolkaa hadday wax ka siiyaan waa u xalaal bay noqonaysa haddayna waxba ka siinina dar alla wuxuu u qabtay ha noqdo oo ajrigiisa hal ahaado wa can cumar bn الخaطاab radي allahu canhu qaala lama kana ywmu khaybar waa qisadii muxuu ahaa ninkii kirkiro ahaa tii inay tahay bay u eg tahay markuu dagaalkii khaybar dhacayay ba aqbala nafaru min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wali wasalam koox oo asxaabtii nebiga ka mida sal ly slam yaa yimaadeen oo dagaalkii ka soo noqday faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen raggii maanta dhintay iyagoo tirtiranaya fulaanun shahiidun wa fulaanun shahiidun hebelna waa shahiid hebel waa xataa maruu calىa rajulin ilaa nin ay ka soo mareen nin bay magaciisa ka soo mareen oo waxay yidhaaheen وفulan شhهيid hebelna waa شhهيid faqاala النبiyu slى الlه عليه وaلي slم markaasuu nebigu wuxuu yidhi kalaa maya شhahiid maaha kaasu marka qofkii dagaalka gaalada ku dhinto oo dhanu shahiid ma wada qof iyo niyadiisa weeyaan إنii ra'aytuhu fi الnaari fii burdaة غallaha أw cabاءة naartaan ku arkay isagoo ku jiro oo sabab mxua macawis mise busta yani mara nocon mare ka mida oo uu qarsaday sababteeda rawahu muslim w عن أbي qتاadة الxاrث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه السلمي عن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم أنه qاama فيهim waa isdhex taago waa khudbeeyey فذakra لهم wuxuu u sheegay أن الجهاaد في سبيiل اللhi والإيماaن بالله أفضل الأعماaل jihaadka dar alla loo dagaalamay eh, rumaynta alla la rumeeya inay camalka ugu fadli badan yihiin buu uga warramay fa qaama rajulu nin baa kacay fa qaala markaasu wuxuu yidhi yaa rasuul allah nin baa arrinta iyadaa jeclaystay oo jihaadkiina kolkaana gaaladii baa lais hor jooga marka inuu jihaadkaa galo oo shahiidnimo bay naftiisii jeclaysatay markaasuu yaa rasuul allah ara'ayta bal iiga waran in qutiltu fii sabiili اllah haddii jihaadka fii sabiili اllahi laygu dilo tukafaru canii khaطaayaaya dunuubteydii ma layga kafaar gudaya dunuubteeda o dhan ma layga tirtiraya faqaala lahu rasuulu الlahi sal l slm nacam haa buu yidhi hortii hore dunuubtaadii waa lagaa tirtiray lakiin shuruud uu sheegay markaasu wuxuu yidhi in qutilta fii sabiili اllah wعalى aalihi وaصxaabihi أجmaعiin ama bعd weli waxaan ku jiraa xadiidkii abu qataada radي allahu canhu oo ku saabsanaa jihaadka iyo deynta ku saabsanaa marka wuxuu yidhi nin baa kacay nebigu sala اlه alay slm markuu jihaadkii iyo iimaankii ka warramay oo markaasuu yihi yaa rasuula allah ara'ayta bal iiga waran in qutiltu fii sabiili اllah haddii jihaad fii sabiili اllahi la igu dilo tukafaru canii khaطaayaaya ma layga kafaar gudayo ma layga dhaafaya dembiyaalkaygii qaala markaasuu lahu rasuul اlah sl ly slam nacam haabu in qutilta haddii lagugu dilo fii sabiili اllah wa anta saabirun muxtasibun muqbilun gayru mudbir shuruuddaas u marka adigu oo sabirsan oo ajri dalbanaya ajri galabsi daraaddi u dagaalamay xataa aan u dagaalamaynin oo gaalada ku sii jeedo oo aan ka sii inta adigoo saddexdaa isku darsaday haddii lagugu dilo dunuubtaada waa laga dhaafaya waa lagaa dhaafayaa qaala ثuma qaala rasuul lah sal sl markaasuu nabiga sal ly slm wuxuu yidhi kayfa qult see dhahday yani ku celi su-aalkii weeyaan waxyi baa soo degay intii inta baxaysa qaala markaasuu wuxuu yidhi ara'ayta in qutiltu fii sabiili الlah atukafaru canii khaطaayaay faqaala rasuulu الlahi salى الlه alay slm nacam waanta saabir muxtasib muqbil غayru mudbir ila dayn ila daynadaas marka soo deg ninkii aad sidaa ku tiri inta kale sax weya laakiin dayntu kuma jirtaa faإna jibriila slى الlahu عalayhi wasalam qaala lii dalika jibriil baa sidaa igu yidhi jibriil baa igu soo dego oo yidhi dayntu iyadu kuma jirto dunuubta la dhaafayo ee shahiidnimada lagu dhaafayo kuma jirto marka dayntii qofku uu dayacay ee isaga oo bixin karaaya uu meermeeriya qofkii aanu iska bixinin weeyaan amaa dayntii marka alle uu ku ogaa ee isaga ka dhab ay ahayd ee uu aadbixisidu lahaa tabaru u lahaa dee isagu taasu dembi maaha haddaanu qarinin oo uu ka dardaarmo oo uu sheego oo rawahu muslim waxaana xadiidkana wuxuu ku soo iman doonaa alif wa ulثumiya wa وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الله صل ل سلم qاaل أتdrوna ma الmfلس man الmfلس ma الmfلس man الmfلس mflisku kuu yahay ma garanaysa ma الmfلس ma hadii la yidhaha marka صifaday noqonaysaa man hadii la yidhahna qofkay noqonaysaa mflisku wuxuu yahay ma garanaysaan ama mflisku kuu yahay ma garanaysaan man iyo ma saasay kala yihin qaaluu markaasi waxay yidhaaheen mfliskuna waa qofka caydha iyagu way yaqaanaan yani almflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac mfliska annagu xagta iyada wuxuu ku yahay qofka aan lacag iyo badeectoona lahayn alaaba badeecana ma leh lacagna ma leh kaas anagu mflisna qaala markaasu wuxuu yidhi ina almflisa min ummatii mfliska ummadayda ka midu waxaa weeyaan man yaأtii ywma alqiyaama qofka maalinta qiyaamaha imaanaya bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin salaad iyo soom iyo xaj iyo zaka iyo waxaa la imaanaya wayaأtii haddana imaanaya qad shatama haada kan isagoo caayay wa qadafa haada kan qadfay qadafku marka waa shatimada nooc ka mid oo zini iyo waxa ku sheegay weeyaan wa akala maala haada kan xoolihiisa cunay wa safaka dama haada kan dhiigiisa daadiyey wadaraba haadaa kan garaacay uu ku dhuftay ama dharbaaxay ama feeg ama la taas weeyaan qofka xasanaad fara badanna la imaanaya tabicaadkaas iyo madaalimtaana la imaanaya isagoo dad saa u dulmiyey buu imaanaya fa yucطىa hada min xasanaatii kana xasanaadkiisii laga siinayaa in intuu yeelay uu munaasib ah ila la awey wa hada min xasanaatihi kana xasanaadkiisa waxa laga siinaya looga qaadaya looga qisaasaya fain faniyat xasanaatuhu haddii xasanaadkiisii dhammaato qabla an yaqdiya inta aanu gudin maa calayhi wixii dushiisa ahaa oqod intayna weli ka dhammaan hadduu xasanaadka ka dhammaadaan ukida min khaطaayaahum dunuubtoodii baa wax laga soo qaadayaayo faطurixat calayhi waa la dul saaraya uma طurixa fi naar naarta lagu tuuraya qofka rawaahu muslim xadiidkan xadiid mar dhoweyd aan soo maray khudbadii nebiga salى اllahu عalayhi waalihi wasalam uu dhihi jiray qofkii madlama walaalkii ka qabaayo ha ka xalaalaysto waxaa jiri doona maalin sida iyo sidaasa baa dhici doonta tii kii uu marka lamid yahay marka xoola la kala qaadan maayo maalintaasi xasanaadkiiyo sayi-aadka lagu kala qisaasanaya waqad qaaba man xamala ظulma waa ka alla yidhi subxaanaه wa tacaala wuu hoogay oo wuu khasaaray qofka dulmi sidaayo وعn أmi سلمةa رadي الله عanهa أna rasuul الlah صل ل sلم qaal inamaa ana basharun anugu bani aadam baan ahay hadalkaa wuxuu dhahay nebigu salى الlaه عalيه wali wsلم mar isaga oo guriga ku jira laba nin oo isu qaylqaylinaysa oo dayn isu haysata qayladooda masjidka dhexdiisa ka maqlay markaasuu usoo baxay markaasuu wuxuu ku yidhi anugu bani aadam baan ahay oo qaybka ma ogaan karo wixii alla iga ogeysiiya mooyaane wainakum takhtasimuuna ilaya idinkuna waa isla kay timaadeen oo isla kay soo doodaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatihim min bacd waxaana suurowda inuu qaarkiin ahaado kii ka caddaysan badan ka caddayn badan daliilkiisa qaarka kale kale hadla ogtihiin alxana yani afsaxa waabyan ka hodaa ayb faaqdiya lahu aanu xukumo binaxwi maa asmac waxaan ka maqlay oon wax lamid ah aanu xukumo aan run inuu sheegayo aan moodo suu u hadlayo arko kana aan xujadiisa caddaysan karaynin faman qadaytu lahu bxaqi akhiihi qofkaan u xukumo walaalkii xaqii fainamaa aqطacu lahu qطcaة min الnaar ha ogaado anugu naar qayb naara baad u soo gooyey mooyaane maal ma aanan siinin kolka ama ha qaato ama iska dayo isag muttafaqun calayh marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan qaadigaa i xukumay iyo maxkamadaa i xukumtay iyo waxaas <clears throat> ma qofka kuma baxsanayo kolba hadduu og yahay xaqdarre inuu ku doodayey oo <clears throat> isagu siduu u doodayay iyo wixii uu kaansaday iyo inta loo taxgeliyey loo maleeyey inuu xaq isagu u leeyahay haddii lagu siiyo walow qofkaasi iyo rasuulka allaba haada salى الlahu عalيه wali wasalam qofkii kuma baxsanayo sidii uguma xalaaloobayo mutafaq عalayh alxana ay aclam buu ka wadaa aclama yani afsax baa ka fiicnayd inuu inuu mxuu ahay ku ku fasiro وعn iبn cmr radي الlه عanهuma qal qala rasuul اlahi slى الlه عalيه walي وsلم lan yزaala almuؤminu fي fusxaة min diinih maa lam yusib daman xaraama rawaahu albuhaariy qofka muslimkii kama zuunalayo waasicnimo xagga diintiisa ah inayna cidhiiri gelin oo xaggii diinta uu waasic u yahay oo waanwaan uu leeyahay oo janno inuu galo ay suurowdo naar ka badbaado qofka muslimkii kama zuulayo dunuubta kale dhan hadduu sameeyo inta aanu dhiig xaraama gelinba hadduu dhiig xaraama galo waa cidhiiriyay taxsintiisa oo waa xumaatay meel xun bay arrintiisa gashay labada dembiye alla aanu dhaafin yuu ka mid yahay kufriga iyo dhiigga iyagan dilka labada alla ma dhaafin subxaana wa tacaala gaalnimadana alla qur'aankuba ku sheegay in allaha la yakfur an yushrika bihi wayakfur maa duuna dalika liman yashaa kanna fii xadiidi mucaawiya radia allahu canhu ayuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam ku sheegay dhiiggana oo isna alla ma dhaafo rawaahu lbukhaariy وعn khawla binti caamirin الأnصاariya radي allahu canha wa hiya imraأaة xamزةa radي allahu canhu وcanha xamزة bn cabdالmuطلب radي allahu canhu sayid الشhuhadاء haweenaydiisi weeyaane qaalad waxay tihi samictu rasuula اllahi sal ly slm rasuulka allaan maqlay yaquul isaga oo leh ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali اllah niman ayaa dhex dabaalanaya maalka alle subxaanahu watacaala dee maalka wuxuu ka wada baytulmaalka la yidhaaho ama maalka muslimiinta la yidhaaho ama maalka dadweynaha ay dhihi jireen kaasuu ka wada maalka allah kaasaa la yidhaha rag baa iskaga tasarufaya iska cunaaya oo maalka muslimiinta xaqdarra ku cunaaya falahum الnaaru ywma alqiyaama naar bay leeyiin bغayri xaqin yani xaqdarrayna ugu tasarufayaan oo ugu cunayaan flhm الnaaru ywma alqiyaama naar bay leeyihin maalinta qiyaamada kuwaasuna rawahu lbukhaariy waa ka lagu jabay weeyaanoo soomaalida horta iyadu maba xaaraam inuu yahayba maalka dowladda waxaa la yidhaaha maba ayna u aqoonin maalka gaarka ee hantida gaarka dadku ay leeyihiin in xaaraam u yahay dadku waa garanayaan laakiin maalka maalka dowladda la yidhaaho isaga waaba la iska banaysan jiray yaa iga xiga iyo ama waxyaalay cudurdaar ka dhiganaya iyaguba waa iska cunaan iyaguba waa xadaan iyo waacaasay dhihi jireen war iyagu maalkankada male haddaad iyagu ku xumaynaysaan maalkan iyagu ma lehe masaakiinta muslimiintaa leh iyagu haba si xuna ugu tasarufaan ama si kale ugu tasarufaan xaaraan buu kaayahy baabu tacdiimi xurumaati اlmuslimiin wa bayaani xuquuqihim waاshafaqati calayhim wa raxmatihim dadka muslimiinta xurmadahooda weynayntiisa weynaynteeda iyo xuquuqdooda caddaynteeda xuquuqda muslimiinta sida ay tahay iyo naxariista loo naxariisto dadka muslimiinta ee loo qalba jilicsan aado intaasuu ku saabsanya qaala allahu tacaala wman yucadim xurumaati اllahi fahuwa khayru lahu cinda rabbih waman yucadim qofka weyneeya xurumaati اllah xurmadaha alle qofka weyneeyey yani shacaa'irta diinka aayad kalea dhahaysa waman yucadim shacaa'ir allah aysa watan kusoo xigto weeyaan waa islamaane weeyaane fa huwa khayru lahu cinda rabbihi isagu u fiican yahay muxuu ahaa xagga rabbigiisa ugu fiican yahay rabbigiisa agtiisa isagay ugu fiican tahay ayb qofkii sharaaicda alle iyo axkaamta alle ilaaliya xurumaadka muslimiintana marka taasay ka mid tahay si alla agtiisa ugu fahmta wqaala tacaala waman yucadim shacaa'ir allah qofka weyneeya shacaa'irta alla yani astaamaha alle iyo diintiisa iyo xuduuddiisa qof ka ilaaliya fa innahaa min taqwa alquluub weynayntaasu waxay ka mid tahay quluubta alle ka cabsigeeda yani qofkaasu inuu qof alle ka cabsanayo qalbigiisa taqwo alle ku jirta yahay buu tusinaya wa qaala tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin garabkaaga hoos ugu dhig dadka muslimiinta yani u tawaaduco ha iska weynaysiinino hoos isugu dhigoo la darajo iska dhigoo u naxariiso oo dhaqaale waqaala tacaala man qatla nafsa bغayri nafsi aw fasaadi fi اlardi fakaأnamaa qatla الnaasa jamiica qofkii naf dila naf ay dishay oo loo qisaasaya la-aanteed ama fasaadin dhulku ay fasaadisay oo shufta iyo shuftanimada wax sidaas ay ku fasaadisay la-aanteed labadaa la-aantood qofkii ku dila fakaanamaa qatala الnaasa jamiica dadka oo dhan isagoo dilay buu la mid yahay waman axyaaa qofka naftan nooleeyana oo qof bani aadam oo halaag ku dhowaatay badbaadiyaana cadab uu ka dhiciyo ha noqoto meel ku duntay uu ka soo bixiyo dab uu ku guban lahaa muxuu ahaaye biyu ku qarqoomi lahaa oon iyo gaajo iyo cuduri u dhiman lahaa wuxuu sidaasa qofkii qof muslima sidaa u badbaadiyaayo fakaأnama axya الnaasa jamiica isagoo dadkao dhan nooleeyey buu lamid yahay oo yani waxaa la siinayaa waa dadka bani aadamka adduunka ku nool oo dhan oo uu nooleeyo ajrigeed baa la siinayaa qofkii hal qof dilana waxa dembiya isagoo waxa adduunka joogo o dhan oo bani aadama gumaaday وعn أbي موسى رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم الmؤmiن للmؤmiن kالبنyاn yشhد بعضه بعضا qofka muؤminka iyo qofka kale muؤminka wuxuu uga dhigaya ula mid yahay dhis dhista marka waa la isku tiiriyaayo waa la isku xajiya waa la isku qabtaayo midna gaarkiisa isuma taagayo hal bulkeeti gaarkiisa isuma taagayo hal shamiito gaarkeeda isuma taagayso qori gaarkiisa bir waxaa kolka laisu qabtay isku xoogoobayaanoo guri ku dhismayaan marka muslimiintuna saas oo kale isku yihiin oo qaarba qaarka kale u taageerayo oo u taakuleeyayo uu u baahan yahay washabaka bayna asaabicihi sala allahu alayh waala slm wuxuuna isdhexgeliyey gacmihiisiibu isdhexgeliyey isagoo camaliyan ku tusinaya sida dadka muslimiintu ay isugu dhafan yihiine ayna u kala maarmaynin muttafaqun calayh wacanhu radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alيh wali w man mara fii shayin min masaajidina aw aswaaqina bal xadiidkan aada ugu fiirsan nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ka digayaa qof mu'mina si kama ah in xataa wax lagu gaarsiiyo wal waxaa saaba yaraade ku loola camdiyay isaga iska dhaaf marka qofkii qof wax bir ah oo afle wata oo meel dad ku urursan yahay soo maraya ayuu leeyahay ha ka digtoonaado oo siduu meel banaana kolku socdo uu isaga laafiyoonayo inu isaga laafiyoonin birtaas uu gacanta ku hayo dadka haka xaslado waxaa lamid a marka wixii qoryo iyo wixii lamid ahe dadka iyaguna daaw eh, u geysanaya ama dharkooda ka jeexayo o dhanna lamid wey qoryo iyo qodax iyo ood iyo markaasu wuxuu leeyahay qofkii soo mara wax oo masaajidda iyada annaga muslimiinta ah ka mid ah aw aswaaqin ama suuqa qayaga xaflaadaha iyo meelaha isugu yimaadeen iyaguna sidoo kale weeyaane wa macahu nablun oo watana fallaadho fallaadaa nabli la yidhaaha fallaadh wata ama toorey iyo eh, waran iyo wax sidaas oo afla wata falyumsik ha qabto uu yidhi ama wuxuu yidhi liyaqbid waan isku macno eh, calaa nisaaliha afkeeda intuu dhexda qabto ama dabada qabto warfin afkeeda saa u bannaan yahay afka ha qabto afka gacanta ku qabto bikafihi gacantiisa ha ku qabto an yusiiba yani khashyata an yusiiba inuu ku asiibo axada min almuslimiina minha bishay qof muslimiinta ka ah inuu wax gaarsiiyo oo ama mara kaga jeexo ama jirhkiisa jeexo u mudo oo dhig ka keeno digtooni uu ka digtoonaanayo afka ha qabto muttafaqu calayh وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم مثل المؤمنيiنa في توادهم وتراxمهم وتعاaطفهم xaaladda muslimiintu waxay la mid tahay sida ay isu jecel yihiin ay isugu naxariisanayaan ay isugu qalbi jilicsan yihiin مثل الجسد hal jir hal qof jirkiisa bay iskula mid yihiin ida shtakaa jirku suu marka isku yahay jirku waa iswada haystaa oo xubinna gaarkeeda uma taagna kulligood waa isla wada danqanayaanoo mid wixii gaara kulligood waa ka wada ka wada dareemayaan muslimkuna marka sidaas isku yihiin meesha ugu shishaysa qofka muslimkaa lagu dhibaayo qofka kale muslimka waa ka xanuunsado muslimiinta bosna iyo harsag iyo lagu leynayo iyo shishaan iyo philibiin iyo meelayowga dadka muslimiinta soomaali galbeed iyo eritri iyo filistiin iyo waa inuu qof kastoo muslimho maqnaaba uu ka xanuunsado jirkii marka siduu isku yahay ida shtakaa minhu cudwun jirkii haddii xubin ka mida ah ay xanuunsato cil ama ciddi ama gaws ama madax tadaacaa lahu wuxuu ugu soo gurmanayaa saa'iru ljasadi jirkii intiisa kale bisahari hurda la-aan iyo walxuma qandho doonay jidhka dhan baa qandhanayo muxua qanjabaranayaayo habeenkaasoo dhan ma seexanayo hal eleg hadduu ku xanuunayo marka dadka muslimiintana saasay ka dhigan yihiin waa inay dareemaan laakiin marka si haddii kale marka iska sheegashay noqonayo inay ku mahadsanayaan warkay raadioga iyo ka maqlaanoo musawirada dadka muslimiinta la weeleynaya idaaca iyo telefishinada ka daawadaan ama ay ka journaaliya ku aqriyaan waxaa laga yaabaa inuuna waxba hadduu beledkiisii yahay si uga muxuu uga xanuunsan laha ugama xanuunsanayo inaynu kuwaasu ajnabi ay iska yihiin balaayadana marka waxaa keentay kala qayb qaybinta iyo muslimiinta la kala qayqaybiyey muslimiinta in qaarna ajnabi laga dhiganayo qaarna walaalo muwaatiniin iyo lagu sheegayo laga dhiganayo bay keentay waxaas وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما nebigu sala allahu alay w slam wiilku adee u ahaayee alxasan bni cali bni abi aalib radi allahu canhuma ayuu dhunkaday wa cindahu laqracu bna xaabis isagoo uu la joogo alaqracu bna xaabis itamiimi ninkaa la yidhaaho oo nin rabaadi oo zaciim oo qabiiladii bani tamiim aha madax ka ahaa buu ahaa oo iska qalafsan faqaala alaqrac markaasuu alaqrac baa wuxuu yidhi ina lii casharata min alwaladi maa qabaltu minhum axada toban wiil baan leehayoo weliga midna ma dhunkanin oile inta reer magaalaha wiilashiina waa dhunkataan annagu ma dhunkano anugu toban wiil baan leehayoo weliga midna ma dhunkanin fanadara ilayhi rasuul llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle waa fiiriyey ninkiioo nadar istiqraab yani la yaabin faqaala markaasu wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisanin looma naxariisto yani naxariis la-aan weeye cartada waxaad la dhunkan laada marka qofkaan naxariisanina isna alla uma naxariiso muttafaqun caleyh baadiyaha soomaalidu marka iyagu caadaba uma leh haweenkaa laga yaabaa inay kolkol dhunkadaha nin ragahoo haweenkayna ku badnayn baho naftooda marka la foodiyo laakiin nin ragahoo isagoo ilmihiisa dhunkanayo sida odayaashaas mahakaree baadiyaha carabta oo kalaa mahay xadiidkan waa muttafaq caleyh wuxuuna ku iman doonaa sideed boqol sagaashan iyo saddex وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat qadima naasu min alأcraab waxaa yimid madiino yimid dad oo reer baadiye ah sidii aqrc ibn xaabiskii hadda uu abu hurayra ka warramaya o kale isagaba reer baadi buu ahaa calىa rasuuli الlahi sal ه alay slm rasuulka alle u yimaadeen faqaaluu markaasi waxay dhaheen atuqabiluuna صibyaanakum xaruurtiina dhallaankiina miyaad dhunkartaan qaaluu nacam faqaala nacam haa buu yidhi waan dhunkanaa faqaaluu markaasi wuxu uhi laakina wallahi ma nuqabilhum annagu ma dhunkanno faqala rasul lah sal ly slm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi awa amliku oma waxbaan tari karaa in kaana allahu nazaca min quluubikum الraxma haddii alla uu yahay kii qulubtiina raxmadda ka jaray ka siibay maxaan idin tari karaa maxaan idin qaban karaa alla naxariis idinka qaado mutafaqun caleyh kana marka kii hore ayuu la macno yahay aw amliku in miyams can in y maxaa ka dambeeya an miyaa ka dambaysa mise in عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم من laa يرحم الناas laa يرحمه الله qofkaan dadka u naxariisanin isna all qofka qalbiga adagee all dadka aan u naxariisanin isna alla uma naxariisto oo adduunka kololkuta inuu kaga gudo ayaa suurooda waxaa jirayay dowladdii bani cabaas nin wasiir ahaayoo la dhihi jiray maxamed bin cabdillaahi zayaad ayaa la dhihi jiray oo wuxuu ahaa nin naxariis daran oo dadka aad u cadaaba buu ahaa saxbu tinaar saxbu tannuur baa la dhihi jiro wuxuu lahaa tinaarad uu dadku ku cadaabo oo dadka uu carooda u ciqaabayo wuuti naarad bir ah oo mismaaro intaa dibadda laga soo garaacay afkoodii hoosu soo maxaa ahay soo galeen gudaha soo galeen oo ciliidi ah oo qofku inuu istaago un keliya la-eg ayuu gelin jiray markaasi habeenkiina baraf qaboga noqonaysaa maalintiina siraadaysaa qofkiina ciliili ku jira aanu isdhaqaajin karin xagga intuu isu dhaqaajiyo mismaar baa mudaya xagga intuu isu dhaqaajiyo mismaar baa mudaya aad buu u dhiboon jiray dadka warka kolkii lagu calaacalo oo la yidhaaho irxamni ayuha alwasiir dadku qofkii uu yidhaaho uu dhihi jiray ma anigaa sheeg maanaa naxariista anoo kale miyaa naxariista nin daciifa baa naxariista alla wuxuu qadaray in meeshii isagana kolkii meeshii laga qaaday booskii laga qaaday oo dadkii kale la tartamayay ay ugu xoog roonaadeen in meeshiisii la geliyey oo kolkuu isna yidhi irxamuuni war in naxariista sidii loogu jawaabay daciifaa naxariist waxaa weeyaan marka waa tii ahayd muxuu ahaayey walaalka ha u qodin good khiyaanadeed ku dhici doontaana mooge tii baa marka isagana marka lagu ku ciqaabay adduunkaba intii aan akhire la gaarin qofkii marka aan naxariisanin ee khalqiga alla aan u naxariisanin isagana alla uma naxariisto qofkii khalqiga alla u naxariistana isna alla waa u naxariistaa hadda ka horna waa kaan soo maray ninkii ayga u naxariistay isna alla u naxariistay janno ku geliyey iyo naagtii xumayde muxuu ahaayey faasiqada ahayde ayga intay u naxariisatay waraabisay iyadana alla u naxariistay oo janno ku geliyey muttafaqun caleyh وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاal إdaa صلىa أxadكم للناas midkiin markuu dadka tujinaayo imaam u yahay falyukfif ha fudaydiyo salaada ha fudaydiyo faإna فيihim waxaa ku jira dadka الضaعيifa mid tabar yar والسaقيima mid jiran والكبيira mid da-weyn qof iska tabar yar oo ضaعيif الbnya iska ah wadal xaaja bay riwaad soo socotana dehaysaa qof degdegsanaya oo dan leh وإdaa صلىa أxadكم لنفسihi qofkii midkiin markuu naftiisa u tukanayo keligii tukanayana falyuطawil maa shaء suu doona ha u dheeraysto mutafaq عalيه وفي riwaayatin wada الxaaja iyo nin dan le baa qofkiis marka yani waxa dadkaa uu tujinayo ha xaq dhowro oo yaanu muxuu ahaay salaad aanay kari karaynin yaanu ku tukanin ee si ay dadkaas oo dhan u wada tukan karaan ha yeelo وعn caiشhaةa رadي الlahu عanهa qaalat in kaana in yani inhu xaalku wuxuu yahay kaana inuu ahaa rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam layadacu lcamala camal buu ka tegi jiray wahuwa yuxibu an yacmala bihi isagoo jecel inuu sameeyo wuu iska dayn jiray muxuu isaga dayn jiray khashyata an yacmala bihi annaas kacabsi uu ka cabsanayo dadku inay ku camal falaan oo qaataan oo fa yufradu calayhim lagu waajibiyo uga baqi jiray sidii salaadii uu muxuu ahaayey salaatu taraawixiu iska tukanayo habeenadii ay kusoo xidheen kolkuu ogaaday uu uga nahiye uu habeenkii aan usoo bixin in laydinka waajibiyaan idinka baqana uu yihi muttafaqun calayh وcanhu radي allahu anhu canha radي allahu canha qaalat nahaahum الnabiyu salى الlaه alay slm can اlwisaal rasuulka alla salى الlahu عalayhi waali wslam wuxuu ka reebay soon xidhiidhinta soonka la isku bixiyo oo iyada oon mid maalintii hore la afurin biyo kole ku tahay aan la kabanin maalinta dambena lagu daba xiro taasaa wisaa la yidhaahaa raxmatan lahum naxariis u naxariisanayo daraaddeed naxariis u naxariisanayo oo dhibka uga baqaayo ayuu wisaalka uga nahiyey faqaaluu markaas waxay dhaheen isaguse marka waa isku bixin jiray soomka tobanka dambe innaka tuwaasilu adigu waa isku bixisaa adiguba qaala markaasuu yihi inii lastu ka hay-atikum anuxa sidiina oo kale mihiin inii abiitu anigu waan baryaa yuطcimunii rabbii wayasqinii anigoo rabbigay uu cunto u siinayo oo sharaabna uu isiinayo waraabinayo ayaan baryaa mutafaqun caley marka idinku sideedii kale mihidina ma karaysaan idinku marka maxaa weeyaan marka waa rabbi baa cunto isiiyo cabitaan isiyadu macnaheedu maxay tahay macnaahu yajcalu fiya quwata man akala wa alla wuxuu quwad burigelinayaayo sidii qof wax cunay wax oo kale oo waxba aan u daciifi maayo waxba ma dareemaya taasuu ka wada saasuu ku fasiray alimaamu nawowi radiallahu canhu marka yani waxaa weeyaan buu leeyahay cunto iyo sharaab xaqiiqi oo loo keeni jiray inaanu jirin laakiin awoodda iyo faa'iidada iyo nafciga laga helo cuntada iyo sharaabka inuu alla siin jiray alimaam ibn اlqayim raximah اllahu taعala fi kitaabi zaadi اlmacaad isagu si muxuu arrintaasuu sii faahfaahiyey oo wuxuu leeyahay rasuulku salى اllahu alيه wasalam taladudka munaajaadka rabbiga iyo cibaadadiisa iyo muraaqabadiisa iyo tafkiirka uu qalbigiisu alle la jiro uu ku macaansanayo yuu ku ilaawi jiray oo kaga kaaftoomi jiray cunto iyo cabitaanba oo markaas wuxuu le arrintaas qofka u fiirsada muxuu ahayd waa arrintaasoo kale waa garanaya buu leeyay markaasuu shicir iyo waxyaalo sidaasa soo qaadanaya marka yani kolley waxa weeyaan marka yani waxay ku wadaan cunto nebiga alay sala slam ku kala siin jiray inayna jiraan lakin haddii kale wuxuu dhihi lahaa anigu iskuma bixiyo oo waxbaan cunaa buu dhihi lahaa waxaase jirta ugu yaraan hal mar in la hubo in nebiga salى اllahu عalayhi waali wasalam samada طacaam looga keenay oo uu cunay oo waxaa la weydiiyey nebiga salى اllahu عalayhi waali wasalam cunto weligaa ma lagaaga keenay cirka ma lagaaga keenay baa la yidhi markaasuu yidhi haa cunta alla iiga keenay samada oo miskanad yani ogaalka cuntada i lagu diiriya baa la yidhaaha yaa la ii keenay xadiidkan kadana marka waa xadiid صaxiixa waxaa wariyey أحmed iyo darimi can الbarاء بn caazib radي allahu canهuma ayay ka wariyeen waxaan ujeedaa أحmed iyo darimi iyo abu yaclى iyo الbazaar ayaa wariyey صaxaabiga la yidhaaho salamة bn nufayl الsakuni ayay ka wariyeen الsheekh mqbil الwaadici xafidahu اllah bana صaxiix buu xadiidkan kada ka dhigo waa صaxiix buu leeyahay kitaabkiisa la yidhaaho almusnad الصaxiix ayuuna ku sheegay arrintaa marka halkaas iyo markaas iyadu way dhacday nabiga sal ly slm in cunto loo keenay xagala looga keenay laakiin in joogto loogu keeni jiray iyo taas iyadu mid la ogyahay maa عن أbي qتاadة الxاriث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم inii la aquumu fi ila salaa anuu salaadan u kacaa oo dadkaan tujinaya wa uriidu waxaanan rabaa an uطawila fiha inaan dheereeyo suurada dhaadheer ku aqriyo faasmacu markaasaan maqlayaa bukaa asabiyi can caaduu wanintiisa ayaan maqlayaa faatajawazu fii salaati salaadayda ayaan soo gaabinayaa karaahiyata an ashuqa calaa ummihi necbaysi aan necbaysanayo hooyadii inaan dhibo oo hooyadii inay ku jirto dadka ay u daba tukanaya yaan garanayaa ilmaha oohintiisana ay ka xanuunsanayso markaas sidaasaan u dadejinaya ugu fudaydinaya raxmad aan u naxariisanayo daraaddeed rawaahu الbخaariي وعan jundub bn cabdالlaahi radي allahu canhu qaala qaala rasul lah sl ly slm man صalىa صalaaةa الصبح qofkii salaada subax tukadaayo fahuwa fii dimat الlah ammaanada alle ayuu ku jiraayo allu magan u yahay magantii alle weeyaan qofka salaada subax tukadaaya falaa yaqlubanakum ullah alla yaanu idin qabsanin min dimatihi bishay ammaanadiisa yaanu idinka qabsanin iyo magantiisa u daaya qof salaadii subax maanta tukaday taabanina allu ammaan